رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى باب الأكل من دم التمتع والقران والتطوع wuxuu baabu yahay alakli cunitaan min dami tamatuc tamatuca dhiiggiisa in wax laga cuno walqiraani iyo qiraanka dhiiggiisa waatatawuci iyo sunnaysiga dhiiggiisa macnaheedu waxa weeye waa kaan soo sheegnay markuu ruuxu tamatuco hadyi baa ku waajibaya sida qur-aanku sheegay kadalika qiraankana waa tan soo marnay yadana oo qiraanku cinda salaf waa nooc tamatuca ka mid ah saan soo marnay luqada qur-aanka iyo sunnada labadaba qiraanku waa tamatuc baa la yidhaha isagana marka labadaas dhiiggii ka waajibay hadyigii ka waajibay in la cuni karo oo ruuxii bixinahayay uu hilibka wax ka cuni karo tatawucana waxaa la yidhaahdaa wax kugu waajibay ma jiro hadyi kuguma waajibin laakiin adaa sunnaysanaya waa waxaad sadaqaysanaysooo laasim kugu ahayn oo maalan xoolaad kaxaysay hadyi ah ama meehe xaramkaad ka iibisay markaasaad ku talagashay meesha in lagu qalo wax kugu laasimiyeyna ma jiro laakiin sunna ahaan iyo tatawuc iyo khayr khayrsiyaadsi baad u samaynaysa intaba dhiigooda iyo neefka aad u qalayso sidaa in hilibkiisa aad wax ka cuni karto ayaa baab uu yahay baabkii hore wuxuu ahaa isagu ku kala duwan yihiin baabkii hore wuxuu ahaa hadyigii oo aan gaadhin meeshii lagu qali lahaa ayuu khatar galay ama halaagsamay ama inuu dhinto bilaabay kaa waan soo sheegnay laakiin kani waxa weeyaan waa hadyigii oo xaramka jooga oo marna laazim aad u qalayso kugu laasimay marna aan laazim kugu ahayn ood iska sunnaysanayso hilibkiisa kaama cuni kartaaba fii xadiidi jaabirin waxaa ku sugan fi sifati xaji nebiy nebiga xajkii sal ly waslam tilmaantiisa ku yimid qaala inuu yidhi xadiikii dheeraaya fi saxi muslim uma kadib buu yidhi insarafa waa gadoomay nebigu ila almanxar meeshii xoolaha lagu gowracayay buu u gadoomay fa fanaxara wuxuu gowracay ama dhuundhabay aaaiiiaxdan iyo saddex badanatan oo geel ah ayuu biyadihi gacantiisa ku gowracay uma kadibna acطaa wuxuu siiyey caliyan cali wuxuu siiyey cali ayuu siiyey fa naxara markaasuu gowracay isaguna maa qadara intii soo hadhay oo boqolkii lixdan iyo saddex markuu gowracay intii soo hadhay buu gowracay calina ayb wa ashrakahu nebigu wuu ka qaybgeliyey cali fii hadyihi hadyigiisii buu ka qaybgeliyey ma gowracuu kaga qaybgeliyey mise si ahaantiisaba qayb buu ka siiyey labadaba waa khilaaf jira uma kadibna amara nabigu wuxuu amray sal lla lay waslam bikulli badanatin neef kastoo geela xaggiisa wuxuu amray bibadcatin qayb hilib ah, cad hilib ah ayuu amray neef kastoo geelii ka mida in looga soo gooyo fa jucilat waxaa la yeelay fii qidrin gaballadii ama cadadkii hilibkaha ee laga soo jarjaray geela ayaa waxaa la yeelay fii qidrin dheri dhexdii faubikad waa la kariyey dheri baa lagu dhexriday kadibna waa la kariyey faakalaa way cuneen nebiga iyo cali min laxmihaa hilibkeedii bay wax ka cuneen wa sharibaa wayna cabbeen min maraqihaa maraqeediina waxbay ka cabbeen rawa axmed baa wariyey wa muslim halkaa marka waxa weeyaan nebiga sal aley wasalam xajkiisii waa kaan soo marnay sida raajixa qiraan buu ah soo ma hadyigani marka qaar waa dhiiggii ka laasimay qiraankiisa qaarna waa tatawuco waa yacni e, khayrsiyaadsi inbuu nebigu sal lla lay ee laasim ma ahayn halkaas iyadoo sidaa ay tahay buu nebigu haddana sal lla lay hilibkii wax ka cunay calina sidoo kale inay bannaan tahay tusay wa can jaabirin radi allahu tacala canhu ana nabiya nebigu sal lla lay waslam xaja wuu xajiyey alaaa xijajin ah, saddex xaj buu xajiyey qabla an yuhaajira intuusan soo hijroonin buu xajiyey hijrada ka hor intuu maka joogay ayuu laba xaj xajiyey wa xajatan xajna bacdamaa haajara markuu soo hijrooday kadib buu xajiyey wa macaha xijadaasi hijrada ka dambaysayna la jirankeeda waxaa ahaa cumratun baa ahayd waa xajatlwadaac markaa fa saaqa nebigu wuu kaxeeyey alaaan wa alaaiina badana saddex iyo soddon neef oo geel ah wa jaa'a caliyun calina waa yimid min alyamani yaman wuxuu kala yimid bibaqiyatihaa intii kale boqolka inteedii kale fiiha waxaa geelaa dhexdiisa ahaa jamalun rati oo liabiilahabin abiilahab u sugnaaday ratigaasoo fii anfihi sankiisa uu ahaaday dhexdiisa buratun xalqo oo min fidatin fida ah burada waxaa la yani sanka ayaa waxay ka geliyaan geela bir yaroo wareegsan marka birtaasi sankay ka laalaadaysaa kadibna marka la doonayo in muxuu ahaayey eh, hogaanka loogu daro maxaa dhihi jiraan maama hogaanka maa sanka muxuu ah la keenayn miya keenada maa keenadu waa sanka korti daciga ah, waka ah. daciga halkanaa la mariyaa soo ayagu sankay ka tolaan sankay baalyar ka geliyaan iyaday u suaan marka eh, midna annaga kor baan ka marinaa midna faruurtaan ka marinaa sooma marka iyagu waxay samaynayaan sankay bir yar ka gelinayaan birtaasay xarigga u gelinayaan marka hogaankii iyo kaasaa layskula xidhaya marka birtaa yartae wareegsanee sanka ka laalaada ayaa la yidhahdaa bura ayb fiihaa dhexdeeda waxaaday jamalun oo liabilahab u sugnaaday fii anfihi sankiisana uu ahaaday buratun bir wareegsan oo min fidatin ah fa naxaraha markaasuu gowracay wa amara wuxuu amray rasuululahi sal ly wasalam min kulli badanatin neef kasta xaggiisa bibadcatin cad hiliba gabal hiliba fa markaasaa la kariyey wa shariba wuu cabay min maraqihaa maraqeediina waxuu ka cabay rawahu tirmidi baa wariyey ibnu maajah wa qaala wuxuuna yidhi ibnu maajah fiihi dhexdiisa jamalun liabi jahlin ah riwaayada hore ee muxuu ahaay tirmidi wuxuu yidhi ratiga waxaa lahaa abulahab riwaayada ibnu maajahna waxay tidhi waxaa lahaa abujahal ayb xadiidku waa saxiix laakiin laba meeloodba daciif buu ka yahay intiisa kale waa saxiix qaybta ku saabsan laba xaj buu xajiyey intuusan soo hijroonin qaybtaasi waa oo shaahid ma laha kow qaybta labaadna waa qaybta ku saabsan ratiga abijahal ama abulahab qaybtaa ratiga ku saabsanna waa daciif xadiidka intiisa kalena waa suganta alimaam buhaari alimaam tirmidi wuxuu ka soo guuriyey sheekhiisii bukhaari wuxuu ka soo guuriyey inuusan bukhaari dhihi jiray xadiidkani maxfuud ma aha ayb asaga tirmidiya laftiisana inuu daciifiyey baa ka muuqata bukhaari wuxuu rajaxayaa xadiidku si kale inuu mursal yahay oo uusan ahayn mxuu ahaayey usan mawsuul ahayn musnad ahayn waxaa ka hor imaanaya xadiid anas oo waxaa lagu yidhi kam xaja nabiyu sal lla lay waslam nebigu imisuu xajiyey hal xaj buu xajiyey buu yidhi afar cumrana uu umraystay bacda alhijra waaye taa iyada hadal ma leh amaa hijrada ka hor intuu maka joogay intuu xajiyey wax ku sugani ma jiro intee buu xajiyey xadiiskanina waa daciif oo ma sugna ayb ujeeddada hadda laga leeyahay waa qaybta ah inuu geeli yacni neef kasta cad ha laga soo gooyo uu yidhi kadibna la kariyey uu hilibkii cunay intaasina xadiiska hore muslim bayba ku taalaaba marka qaybtaas hadda looga deliishanayo okay waay waa sugan tahay macnaha ayb waan caaisha radi allahu tacala canha qaalad waxay tihi kharajnaa waan baxnay maca rasuuli llahi sal alay wasalam nabiga la jirankiisaan baxnay lihamsin shan habeen oo baqiina hadhay min dilqacda bisha dilqacda ka hadhay dilqacdoo shan habeen ka laaban tahay ayaan madiine ka soo baxnay bay jira ayib bimacnaa maalinkii ay saddex ahaydna way yimaadeen meesha waxaa ka muuqata marka hal wiig bay dhexda ku soo jireen toddoba beri iyo eh, madiine iyo iyo maka lug marka la yidhahdo waa qiyaastaas waa toddoba ayaa loo kala socon kharajna maca rasuli lah sl lay slm lihamsin baqiina iyadoo shan habeen ay ka hadheen min dilqacda walaa nuraa annagoon markaa u malaynaynin ila alxaja xaj mooye xaj mooye wax kalena uma malaynayno inaan xaj u soconno mooye wax kalena lama aha falammaa danuwnaa markaannu dhowaannay min makata maka markaannu u soo ayuu amara amray rasuululahi sal lay wasalam wuxuu amray man lam yakun ciddii aan ahayn macahu la jirankiisa hadiyun ciddii aan xoolo wadin waxa uu amray idaa taafa hadduu kacbada dawaafo oo wasaca uu socdo bayna safa walmarwati labada buurood dhexdoodana uu socdo an yaxila inuu xalaaloobo saasuu nebigu amray sal lay slm qaalad waxay tidhi fa dukhila waa la soo galay calaynaa korkanaga dumarkii nebiga haddaan nahay sal lay slam yowmanaxri maalintii tobnaad ee xoolaha la qalayba waxaa nolola soo galay bilaxmi baqarin neef lo ah hilibkii ayaa naloo keenayoo naloo soo geliyey faqultu markaasa waxaan idhi bay tidhi maa muxuu ah faqiila waxaa la naxara wuu qalay rasuululahi sal ly wasalam an aswaajihi xaasaskiisuu ka qalay nebigaa xaasaskiisa ka qalay oo waa adxiye ahaan macnaha muttafaqun caleyh sheekhu wuxuu marka wa huwa daliilun haa xadiidkani wuxuu daliilu yahay cala alakli cunitaan min dami alqiraani dhiigga ka waajibay qiraanka in la cuni karo oo la cunayo damkan waxaa laga hadoodaa waxa weeyaan waa neefka la qalo waayo neefka qiraanka dartii loo qalay qiraanka dartii u waajibaya yuu ka wadaa damulqiraan kaa isaga ah hilibkiisa in la cuni karuu daliilu yahay maxaa yeele lianna caaishata caaisha kaanad waxay ahayd qaarinatan bay ahayd soo soo sharxin waa madhabuljumhuur inay qaarina ahayd oo xajkeedu qiraan ahaa macnaha haddana maca daalika wixii laga qalay oo markaasi hadyigii laga qalay ahaa way way way cuntay ayb oo neefkii loodaha nebigu ka gowracay sal lla lay waslam ayb alimaamu nawowi caleyh raxmatullahi wuxuu leeyahay eh, yani waxay culimmadu isla ogol yihiin haddii neefka aad qalayso uu tatawuc yaho laazim uusan kugu ahayn hilibkiisa inaad wax ka cunto waa la isla ogolyahay ama hadduu udxiyo yahay hilibkiisa inaad cuni karto shawkaani baa halkaa waxoogaa tacliiqiyo wuxuu leeyahay wax farqi ah oo hadyiga laasimkaee waajibka kugu noqday iyo hadyiga sunnada in laasimka kugu noqonin eed iska sadaqaysanayso labadoodaba hilibkooda in la cuno wax kala qaadaya ma jiro labadoodaba hilibkooda in la cuni karaay bacda qowlihi tacaala buu yidhi fakuluu minha fakuluu minhaa xoolaha aad qasheen wax ka cuna marka qur-aanku fakuluu minhaa baa la yidhi lamana kala qaadin ama farad laasim kugu noqday ha noqdo neefkani ama tatawuc aad sunnaysanaysa ha noqdo kala qaadidaasi marka wuxuu leeyahay daliil ma fuqahada diiday waxay u daliishadeen qiyaas bay aadeen oo sakaday u qiyaas qaateen oo sakada waajibka ruuxa bixiyey sakadiisii waxay dhaheen ma isticmaali karo meeshaasay mariyeen marka wuxuu leeyahy waa qiyaas aan saxiix ahino wuxuu leeyahay waa qiyaasun maca alfaariq saas daraaddeed hadyigu ama ha noqdo e, waajib ha noqdo farad ha noqdo ama tatawuc ha noqdo ruuxa muhdige hadyiga bixinaya hilibkiisa uu cuni karaa buu leey wax diidayana ma jiro baabu ana man bacaa bihadyin lam yaxrum calayhi shayun bidalika wuxuu yahay ana man bacaa ruuxii dira bihadyin hadyi dira lam yaxrum inaysan xaaraan noqonayn calayhi korkiisa shayun waxba bidalika dirida darteed yani waxaa adoo meeshaada iska jooga inaad xoolo dirtood xaramka u dirto oo tidhaahdo halkaa ha lagu qalo adigiina gurigaagii baad iska joogtaa reerkaagii baad iskala joogtaa hadyiga aad dirtay ma keenayo inay wax kaa xaaraamoobaan oo sidii ruux xarman oo kale noqon mayside wax kasta xalaal buu ku ahaanaya taasoo maslada laga hadlay wax ka midana waa soo tilmaan can caaisha radi allahu tacala canha qaalad waxay tihi kaana wuxuu ahaa rasululahi sal ly slam rasuulku wuxuu ahaa yuhdii mid hadiyeeya min almadiinati madiine ayuu hadyi ka diri jiray fa aftiluu markaasaan soohi jiray bay tidhi qalaa'ida hadyihi hadyigiisa xadhigga qoorta loo gelinaya ayaan soohi jiray uma kadibna laa yajtanibu kamuusan fogaan jirin shay-an shay muusan ka fogaan jirin oo mimaa shay ka mida yejtanibu uu ka fogaado almuxrimu ruuxa xarman dadka xarmaday waxyaalaha ay ka fogaadaneen loo ogolayn wax ka mida isagu kamuusan fogaan jirin maxaa yeeley ma xarmana hadyi unbuu diray diray waxba kama xarimin marka rawahu ljamacatu baa wa fii riwaayatin waxaa ku sugan ana ziyaad bna abi sufyaan kataba wuu qoray ilaa caaishata caaisha u qoray ayib ziyaad bn abi sufyaan abuu sufyaan ma dhalin ziyaad ibnu cubayd baa la dhihi jiray ama ziyaad ibnu abiihina marka dambe waa loo yaqaana mucaawiya istilxaaq ku sameeyey baa asalkiisu addoon baa dhashay laakiin mucaawiya wiil ahaan walaal ahaan u qaatay saasaa in abi sufyaan loo dhihi jiray ee abu sufyaan ma dhalin nin qaa'iduu ahaayoo yacni e, gobollada qaarkoodna ka ahaan jiray gubernatoore e, ka noqday gobollo dhowra hogaamiye ciidanna ahaa e, muxuu ahaay siiradiisuna ayna fiicnayn ana ziyaad bna abi sufyaanin kataba wuu qoray ilaa caaishata caaisha uu qoray oo wuxuu ku yidhi ina cabdullaahi bna cabbaas qaala wuxuu yidhi man ahdaa ruuxii hadiyeeya hadyan hadi xaruma calayhi ka xaaraam noqonaya maa yaxrumu cala alxaaji wixii xaajiga ka xaaraam noqon lahaa korkiisa xataa yanxara ilaa uu gowraco hadyahu xoolihii uu diray ilaa uu gowraco xoolaad meeshan ka dirtay ibnu cabaas wuxuu leeyahay marba haddaad xoolaha dirto ilaa xoolahaasi maalinka tobnaad la gowraco wixii xaajiga xaaraan ka noqdayba adigana xaaraan kaa noqonaya ruux xarmaday xaj iyo cumro wixii loo diidi lahaa oo dhanba adigana laguu diidi ilaa xoolahaaga la qalo agga lagu qalo warkaasoo sheeg wuxuu ku yidhi ibnu cabaas baa caaisha sidaas fatwoonaya oo dadka u sheegaya faqaalat caaishatu caaisha waxay tidhi laysa ma ahanin arrinku kamaa qaala ibnu cabaas arrinku siduu ibnu cabaas sheegay ma aha waa ka khaldantahay masaladu ana aniga ayaa fataltu soohay bay tidhi qalaa'ida hadyi rasuulilahi sal lay slm nebiga hadyigiisa xadhkihii qoorta loogu xidhay aniga ayaa bay tidhi biyadii gacantaydaan ku soohaybay tidhi uma kadibna qalladaha qoorta ayuu ugu xidhay nebigu biyadihi gacantiisu ugu qoorgeliyey uma kadibna bacaa bihaa wuu diray hadyigaa iyagaa maca abi aabbahay buu la diray bay tii aabbahay buu raaciyey aabbaheed waa abubakar soo maa sanadka uu xajka hogaaminayay abubakar ee nebiguna hadyiga uu diray waa sanadkii sagaalaad sanadkaa xujayda abubakar baa hogaaminayay markii dambana waa kii cali ka daba diray oo aayadaha ugu horeeya suuratu tawba markay soo degeen suuratu bara ayuu cali ka daba diray oo muxuu ahaay laga cilaamiyey suimaadkii xajka laga cilaamiyey marka markaa sanadka isagee sagaalaad nebigu xajka ma aadin laakiin abubakar buu wuxuu usii dhiibay hadyigiisi ayb waxay marka uma bacaa biha maa abi falam yaxrum xaaraam kama noqonin calaa rasuuli lahi sal lay rasuulka korkiisa ha kama xaaraam noqonin shayun shay oo axallahu allahu alla uu xalaaleeyey lahu isaga xataa naxara alhadya ilaa uu xoolihii la gowracay ilaa hadyigiisii la gowracay wax xaaraan ka noqday ma jiro ahrajaahu bukhaariiy muslim baa soo saaray xadiidkaas masaladaa iyada ah oo ruuxa hadyiga diray inuusan ruux xarman oo kale noqonaynin ee uu xalaal iska ahaanayo waxbana ayna ka xaaraamoobaynin waa madhabka jumhuurtu ay qabaan culimada badankood baa sidaa qaba xadiidkaana nas ku ah oo ku tusaya macna baabu lxai cala aludxiya intaas waxaa ku soo dhammaaday kitaabu lxaj kitaabu lxaj halkaasaan kaga baxnay wuxuu raacinaya eh, muxuu ahaay dhowr kitaab ama dhowr masalo udxiyada waa xoolaha la qala carafada waxa uu kaloo daba dhigi doonaa sidoo kale caqiiqada iyo wanqalka wax catiiro la yidhaahdo oo bisha rajab la qalo adugu wixii la qalhayo dhanbu meeshaa isdabageliyo cibaado ahaan loo qalay oo qurbaanka ilaahay loogu dhowaado qalitaankiisa ayuu dabadhigay ayb munaasabadda keentayna waxa weeye maadaama uu hadyi iyo xoolihii xaramka lagu qalayay uu keenay ayuu wuxuu munaasabad ahaan u dabadhigay wixii qalliina ilaahay loogu dhowaado ilaan qalliinka qaarna hilib baa loola qastaa oo hilibkaa unbay dandu tahay cibaado maaha waxaad u qalanaysaa inaad hilib ahaan ama dad ku martiqaado ama hilib ahaan u cunto kaa cibaado maaha midna waa cibaado oo ilaahay baa ajir lagaga rabaa ka ajirka lagu rabo marka wuu ka gedisanya ka gale mirka marka ajirka lagu doonayo ama waa hadyi oo waa kaan hadda soo marnay ama waa udxiyo oo waa xoolaha carafada la qalo ama waa caqiiqo oo waa midka ilmaha laga gowraco ama waa ku kaloo noocaasoo kaleeta ah kaas wey midka ajirka lagu raadiya cibaadada noqda ka kale waxa weeye inamaa shaatuka shaatu laxmin waa u tegi doonnaa ayb baabkan marka wuxuu yidhi baabulxai boorintiibuu baabu yahay cala aludxiyati laysku boorriyo ah, udxiyada saa waataan sheegnayo waa xoolaha la qalo carafada oo hadyiga xaramka la geeyo ma ahee yacni ama xaram ku qal ama dibaddiisa ku qal eh xoolahaasi bimunaasabati ciidda loo qalo ciidda carafo ayaa udxiyo la yidhahda oo waxaa la qalayaa maalinkaa ciidda ah iyo saddexda beri ka dambaysa waa la qali karaa maalinta ciidda keliya maaha ayib wa soomaalidu waxay eh, waxaa dhaqan u ah oy taqaanaa ciidda eh, muxuu ahaay ramadaan ciidulfitriga marka ramadaanka laga afuro ayadana xoolay qashaan xoolahaas la qasho marka ramadaan laga afuro hilib uun mooyaan inaad ula qaystaysaan iyo isaga farxa mooye cibaado maaha udxiyana maaha ah, in in la kala saaray u baahanta maanta waan faraxsannahay oo hilib baan rabnaayo xoolaan qalanaynaa ahlan wasahlan dhib male iyo inaad wixii ay kuugu muuqdaan inayba diinta ka soo jeedo ay tahay cibaado ilaahay loogu dhowaanayo sida udxiyadiioo kaleeta ah taa maya ramadaan gadaashii taasi mashruuc maaha mana soo aroori shaqo soomaaliya way warkaas laakiin midda oo muxuu ahaaye oo cibaadada ah waa carafa xoolaha carafa la qalayo taasaa udxiyo la yidhahda macnaha can caaisha radi allahu tacala canha ana nabiya nebigu sal lay waslam wuxuu yidhi maa camila ma samayn ma sameeyo ibnu aadama ibni aadamku ma sameeyo man naxri maalinta xoolaha la qalayo amalan amal ma sameeyo camalkaasoo axabba looga kalgacayl badan yahay ilallahi alla xaggiisa min hiraaqati damin dhiig la daadiyo maalintaa eh, ciidda ah ee yowma naxriga la yidhaahdo camal ibnu aadamku ma sameeyo alle uu ka jecel yahay dhiig la daadiyo yacni xoolo la qalo ayb wa innahu dhiiggaa la daadiyey iyo xoolaha la qalay la tati way imaani yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaday imaan waa neefkaad qashee biquruunihaa iyadoo geesaheedii qabta wa adlaafihaa iyo cidyaheedii bay la imaan wa ashcaarihaa iyo tinteedii waxay wadatay o dhan wadataa wa in nadama dhiigguna la yaqacu wuu dhici buu yidhi min allaahi alle xaggiisa casa wajalla bimakaanin meel buu ka dhacayaa meel iyo miisaan culus buu ilaahay agtiisa ka dhacayaa qabla an yaqaca intuusan dhiigu dhicin al arda dhulka intuusan gaadhin neefka aad qashay dhiiggiisu intuusan dhulka ku dhicin buu meel sare oo maqaam le buu ilaahay agtiisa ka dhacaya oo ka gelaya wa ee fatiibuu ku raalli noqda bihaa iyada nafsan naf ahaan sidaa ku qanco raalli ku noqda oo idinkoo naftiinnu raalli ku tahay saa ku qala ilan ajir weyn baad ka helaysaan rawa waxaa wariyay xadiidka ibn watirmidi wa qaala uhi haada kani xadiiun way xasanun hariibun ayib xadiisku waa daciif sanadkiisana waxaa ku jira nin la yidhaahdo abulmuhanna sulaymaan ibnu yaziid oo daciifa ku jira sidaas daraaddeed baa waxaa daciifiyey alxaafid ibnu mulaqin abubakr ibn alcarabi iyo sheekh albani iyo way daciifinayaan ma sugna xadiidku hadduu sugnaan lahaana waxaa laga faa'iidaysan lahaa fadiilada iyo ajirka ay leedahay xoolaha udxiyada ee carafo la qalo ayb wacan zayd bni arqam qaala wuxuu yidhi qultu waxaan ow oh, amase qaaluu waxay yidhaahdeen wuxuu ka shakisan yahay ma asagaa hadalka jeediyey mise saxaabadaa jeedisa yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow maa haadihi aladaaxi udxiyooyinkani maxay yihiin xaggey ka soo jeedaan qaala wuxuu uhi nabigu sal ly slam sunnatu abiikum waa sunnadii aabbihin ibraahiima aha yacni dariiqii aabbihin ibraahim iyo caadadiisii waa qaaluu waxay dhaheen lanaa maxaa noo sugnaaday minha xaggeeda maxaan ka helaynaa annagu maxaa ajiroo nooga sugan qaala wuxuu uhi sal ly slam bikulli shacratin tin kasta waxaa idinku sugnaaday oo ku jirta xasanatun xasano ah, markaad neefka qasho tin kasta oo neefka ku taalla hal ajir baad ku leedahay qaalu waxay dheen fasuufu suufkii ka war ah, ayb qaala wuxuu uhi bikulli shacratin tin kasta oo min asuufi ka mida xasanatun ba ahaatay suufka inta badan waxaa loo isticmaalaa ee yani dhogorta idaha ayaa loo isticmaalaa yacni shacarkana inta badan waxaa loo isticmaalaa awbaarta iyo ashcaarta iyo xoolaha intooda kalea loo isticmaala marka mid kasta ajir baad ku leedahay rawa axmed baa wariya ibnu maaja xadiidkanina waa daciif jiddan waliba daciif keliya maaha aad bu dacfigiisu u xoog badan yahay oo waa tabar daran yahay maxaa yeeley sanadkiisa waxaa ku jira nin la yidhahda abu daawuud nufayc ibnu alxaari alacma oo matruuk ah kow caa'idullaahi almujaashici oo daciifana waa ku jira saas daraaddeed baa waxaa daciifiyey alimaamu dahabi abubakr ibnu alcarabi sheekh albani sheekh shucayb iyo khayrkoodba way daciifinayaan ma sugna isaguna marka hadduu sugnaan lahaana isagoona wuxuu faa'iidayn lahaa fadiilada iyo ajirka laga helayo udxiyada laakiin asagana meel ka dhig wacan abi hurayrata radi allahu tacala canhu qala wuxuu yihi qaala rasulu lahi sal ly slam rasuulku wuxuu yidhi man wajada ruuxii hela sacatan awood karaan oo falam yudaxi aan udixiyaysaninoon xoolo qalin falaa yaqrabanna yuusan u soo dhowaanin musallaana meesha aan ku tukanayno yuusan imaanin ama salaadannada yuusan imaanin awood baad leedahay xoolaad qali kartaa udixiyada mana aadan qalin meeshaan ku tukanayna iyo salaadda ha imaanin meelhaagaas muxuu ahay waxaa tuurtuuran karta tuurtuuro laakiin meesha hanaga imaanin saasal rawa axmed baa wariya ibnu maaja waxaa saxiixinaya xadiidkan xaakim dahabi baa ku waafaqay sheekh albaanina wuu taxsiininayaa laakiin xadiidka sanadkiisa waxaa ku jira nin daciifa oo la yidhahdo cabdullahi bnu oo daciifun yuctabaru bihi ah walow xaafidku fi taqriib uu si kale ku sheegay laakiin cala asaxiix waa nin daciifa waay shawaahidda iyo mutaabacaadka wuu anfici laakiin si ahaantiisa ma kici karo waxaa intaa dheer alxaafid ibnu xajar xadiidkan wuxuu rajaxayaa inuu mawquuf yahay usan marfuucba ahayn waa abu hureyru ku egyahay buu leeyahy sidaana waxaa qaba buu leeyahay a'immada ayaa sidaa ku tegey oo waxay rajaxeen inuu mawquuf yahay a'immadaa uu tilmaamayana waxaa ka mid ah alimaam albayhaqi tirmidi ibni cabdilhaadi iyo hayrkoodba ayb fatxulbaarigana xaafid ibnu xajar sidoo kale isaguna wuxuu rajaxay inuu mawquuf yahay wuxuuna ka soo guuriyey taxaawi iyo keyrkii saas daraaddeed baa waxaa intaa dheer sheekh shucayb larnawd isaguna wuxuu yidhi waxaa u dheer dacfu sanadka iyo waqfiga oo raajixa waa iqdiraab baa sanadkiisa ku jira saas daraaddeed cilladahaas oo dhan xadiidka marka la fiiriyo ma sugna walow sheekh albaani haba taxsiiniye laakiin cala araajix xadiidku waa daciif oo ma sugna ayb xadiidkani wuxuu ka mid yahay adilada ay deliishanayaan culimmada qabta udxiyadu inay waajib tahay waana masale khilaafiyo udxiyadu inay mashruuc tahay waa laysla ogolyahay laakiin ma waajibba oo ma laasimba mise waa sunna laysku khilaafsan yahay xadiiskan waxaa deliishanaya qolyaha qaba marka udxiyadu inay waajib tahay dhankey ka deliishanayaano say u deliishanayaan waxay u deliishanayaan marba haddii la yidhi salaaddii ha imaanin ruuxa salaada loo diiday waa ruux waajib ka tegey soo hadduu sunno ka tegi lahaa ha imaanin masaajidka lama dhehen waxaan ujeedaa ha imaanin eh, salaadda ciiddii meesha lagu tagnay lama dhehen laakiin istidlaalkaasi ilaa xaddi maa macquul buu noqon lahaa oo doodiisa imaan lahayd hadduu xadiisku sugnaan lahaa laakiin xadiiskii daciif ayb aimaana qaba inay dixyadu waajib tahay oo rabiicatu ra'yi iyo awsaaci abu xaniifiya leyth iyo qolyahaasa qaba wacan ibni cabaasin radi allahu tacala canhuma qaala wuxuu ihi qaala rasulu lahi sal lay wuxuu idhi maa unfiqad lama bixinin alwariqu lacagtii fiqdada ahayd fii shayin shay dhexdii laguma bixinin shaygaasoo afdala ka fadli badan min naxiiratin neef la gowracay fii yowmi ciidin maalin ciida dhexdeed lacag oo mideeda qiimaha badanee fidada ah laguma bixinin ama laguma bixiyo wax ka fadli badan neef ciid la qalay yani wax lagu bixiyo waxaa ugu fadli badan neef maalin ciida la qalay ayb rawa daara qutni baa wariyey isaguna waa daciifo sanadkiisa waxaa ku jira in la yidhaahdo ibraahim ibni yaziid alkhuusi waana daciif saas daraaddeed baa sheekh albani fii daciifi tarkiib wuxuu leeyahay daciifun jiddan aad buu daciif yahay axaadiista baabkaasoo dhan hal xadiis kama kicin kulligee dariishaddaa lagala baxay ayib wuxuuna meesha u keenay inuu imaamku yidhaahdo axaadiistan waa axaadiista dadka ku boorinaysa udxiyada alimaam ibn alcarabi abubakr ibn carabi caleyh raxmatullah fii kitaabkiisa qabaska <clears throat> wuxuu leeyahay udxiyada wujuubkeeda wax iyo afdal iyo muxuu fadli wax ku sugani ma jiro adiista kuso aroorto waa wada aii adiista kusoo aroorto waa wada daciif buu leey sidaas wey macana sida ka muuqato baabu maxtaja wixii ay xujaysteen buu yahay bihi isaga maxtuja yani xujaysi yani fii cadami wujuubiha maxtuja bihi maada masdariye ka oo waxaad tidhaahdaa eh, xujaysi buu baabuu yahay fii cadami wujuubiha waajibnimadeeda la'aanteed udxiyada waajib inaysan waajib ahayn loo deliishaday fi tadxiyati rasuuli lah sal lay slam nabiga udxiyayntiisa can ummatii ummaddiisa uu ka udxiyeeyey wuxuu baabu yahay wixii loo deliishaday udxiyadu inaysan waajib ahayn oo ah inuu nebigu ummaddiisa ka udxiyeeyeyba meeshan wuxuu rabaa inuu keeno culimmada qabta inaysan udxiyadu waajib ahayn maxay deliishatay waa jumhuurta marka culimmada badankood baa qala ahlulcilmiga inaysan waajib ahayn oy sunno tahay ninkii samaynaya maxay deliishadeen waxyaalahay deliishadeen waxaa ka mid a nebiga sal alla ley wasalam markuu udxiyada qalayay wuxuu yidhi ilaahuw tan anaa iska udxiyeynaya ummaddaydana waan ka udxiyeynaya waxay leeyihin marka ummaddan waaba laga udxiyeeyeyba maxaa ku waajibinaysaan iyada nabigeedii baaba ka udxiyeeye oo wixii udxiye fuulilhaaba isagaaba ka bixiyeyba daliishii masaladaa loo daliishanayo waajib inaysan udxiyadu waajib ahayn buu baab u yahay saas way masaladu ayb can jaabirin radi allahu tacala canhu qaala wuxu uhi sallaytu waan tukaday maca rasuuli sal ly slam rasuulka la jirankiisaan tukaday ciidaladaa ciidyani ciiduladxada ciidda carafa falama insarafa markuu ka baxay nebigu salaadii ayaa utiya waxaa loo keenay bikabshin wan baa loo keenay fadabaxahu markaasuu gowracay meeshuu ku tukaday baa loogu keenay markaasuu meeshuu ku gowracay fa qaala markaasaa wuxuu yidhi bismi illaah magaca allaan ku gowraci wallaahu akbar allana waa midka weyn allahuma allahyow haadaa kani wankani cannii xaggayguu ka ahaaday wa canman lam yudaxi iyo ciddii aan udaxiyaynin oo min ummatii ummaddayda ka mida xaggeedana waa ka ahaaday ilaahu anaa iska udxiyeynaya cid kastoon udxiyeyninoo ummadayda ka midana waan kaga udxiyeeyey ayib rawa axmed baa wariyo abu daawuud watirmidi sanadkiisu waa saxiix sida uu leeyahay xaakim iyo dahabi iyo sheekh albani waa xadiis sugan waay ayib qaabkay marka u deliishanayaan waxa waaye ummadda ciddii aan udxiyeyninoo aan carafada xoolaheeda qalin oo sidaaba isaga daysaba xilkiiba waa laga qaadayoo nebi maxamed baa ka bixiye maxaa idinka ugu waajibinaysaan qolyihii waajibinaya baa la haystaa ah, wax lagaba gudayba maxaa idinka dadka ugu saaraysaanbal waan caliy bni xusayn can abi raaficin ana rasuula allahi sal lay slm rasuul alle kaana wuxuu ahaa idaa goortii daxa uu udxiyaynayo ishtaraa mid iibsaduu ahaan jiray kabshayni laba wan ayuu iibsan jiray samiinayni oo buurbuuran oo cayilan aqranayni oo geesa leh amlaxayni oo midabkoodu isku jiro amlaxa way isku khilaafsan yihin culimmadu oo qaar waxay leeyihin amlaxa waxaa la yidhaahdaa alabyad alkhaalis waa caddiin badhax tiran sidaasi waxaa qaba caalimkii luqawiga ahaa ibnuulacraabi baa sidaa qaba qolana waxay leeyihiin alabyad almashhuubu bishayin min asawaad waa midka cad laakiin cadiinkiisu uusan saafi ahayn madmadow baa ku dhex jira waxaa ku barxan midabka madowga ah. sidaana waxaa qaba a'immada luqada rag ka mid ahoo asmaci iyo kisaa'i iyo qolyalabaa qaba adugu waa laisku khilaafsany ra'yi saddexaadna waa jiraayo waa midka cad oo cadiinkiisa waxoogaa casiina ku jira guduud baa ku yara jiray leeyihi intaaba waa lagu fasiraayo waa tafaasiir culimmadu oo iskhilaafsan wa ayib marka amlaxayni oo midabkoodu cadaan iyo madow isku jiraya ayuu nebigu sal lay waslam ku udxiyeeyey fa idaa goortii sallaa uu tukaday oo wakhataba uu khudbeeyey annaasa dadka uu khudbeeyey ayaa utiya waxaa loo keenay biaxadihimaa labadii wan midkood loo keenay walxaal huwa nebigu qaa'imun isagoo taagan fii musallaahu meeshuu ku tukaday isagoo taagan meeshuu salaada kaga baxay ee dadka ugu khudbeeyey meeshii isagoo taagan baa labadii wan mid loo keenay fadabaxahu markaasuu nebigu gowracay binafsihi lafahaantiisaa gowracay bilmudyati mindi buu ku gowracay ah, mindi intuu qaatay buu mariyey nebigu sal lay slam gacantiisu gowraca uma kadibna qaal yaquulu wuxuu leeyahay nebigu sal lay slam allahuma allahyow haada kani can ummatii ummaddayda xaggeeduu ka ahaaday jamiican dhammaanteed man shahida ciddii qirtay laka adiga kuu qirtay allow bitawxiidi keliyeelidda kuu qirtay ciddii xaqaaga kuu keli oo aan cidna wax kuugu darin oo kuu shariig yeelin hee oo washahida qiray lii anigana ii qiray bil balaaqi gaadhsiin anigana iiga markhaati kaco ii qiray xilkii aad ii soo dhiibtay inaan soo gaadhsiiyo oon gutay ah, adigana kelinimo kuu qiray ayb uma kadibna yu'taa waxaa loo keenay nebiga sal lay slam bilaakhari kii kalaa loo keenay kaa markuu saa u gowracay ayaa kii labaad loo keenay wankii labaad fayadbaxuhu markaasuu nebigu gowracay binafsihi nafahaantiisaa gowracay fayaquulu wuxuu leeyahay haada kani can muxamadin buu ka ahaaday iyo wa aali muxamadin iyo reeraha muxamed kanna anigaa iska gowrici iyo qoysaskayga aal muxamed waa qaraabadiisa iyo qoysaskiisa wa kii horena yuu ka gowracay ummadiisuu ka gowracay ayb fa labadaa wan buu marka wuxuu siin jiray hilibkoodaa laga wadaayo jamiican iyagoo lilmasaakiini masaakiintuu siin jiray masaakiintaa markaa loo qaybin jiray macnaha wa ya'kulu wuu cuni jiray huwa isaga iyo wa ahluhu ehelkiisu minhumaa labada wanna waa ka cuni jireen markii saa u qalaan asaguna qaar buu cuni jiray qaarka kalena masaakiintaa la siin jiray ayib yani waxa weye udxiyada waa saasoo yani e, nabigu sal aley wasalam wuxuu yidhi e, cuna oo kaydsada oo sadaqaysta waa saas haddaad rabto qaar kayd baad ka dhigan kartaa intaad oodkac iyo wax ka dhigato ood jarjarataad iska dhigan karta qaarna waad sadaqayn qaarna markaasaaba dabka saaran ood cuni kula dalika waa kuu furan macna allahuma mar buu nabigu sal lay sl u tegi doono ay qolyo abaara iyo intay wax dheheen magaalada madiina ay yimaadeen dad gaajaysan oo udxiyo ay kusoo hagaagtay buu nebigu uri sal lay wasalam yaan la kaydsanin hilibkeeda hala wada bixiyo kadibna markay abaartii dhammaatay wuxuu yidhi cuna qaar kaydsada qaarna sadaqaysta saas marka ayb wayakulu huwa wa ahluhu minhuma famakatnaa waa nagaanay buuhi siniina sannadaanu joognay buuhi laysa rajulun sannadahaasoo laysaun uhan rajulun oo min bani haashim ka mida yudaxii miduu udxiyaynayo sannado kadib ayaanu joognayoo nin reer bani haashima uusan udxiyaynayninba ilaa nebigu ehelkuu ka gowracay soo ma ahayn yani aalkiisa waa reer bani haashim waa qaraabadiisa waa ayb qad kafaahu allahu ilaahay baa ka kaafiyey muxuuna u udxiyeynaynin allaa ka kaafiyey alma'uunata birasuulillaahi buu kaga kaafiyey iyo walqurma kharashkii ah, qaraamaadkii iyo ma'uunada oo wixii culays ahaa ah allah baa ka kaafiyeyba muxuu kaga kaafiyey dee nebigaa ka gowracay ah, ayb raw axmed baa wariyey xadiidka sanadkiisu waa daciif uma sugno ninka la yidhaahdo caliy bnu lxusayn oo aburaafic ka warinaya ma uusan soo gaadhin sanadka meesha inqiaac baa markaga jira waa midda labaadee cabdulaahi ibn muxamed ibnu caqiil ibn abi aalibin asagana dacfi baa ku jira waa midda saddexaade iddiraab baa dhacay oo sanadka iddiraab buu ku sameeyey xadiiska saddexdaa ciladood sababtood buu xadiisku daciif leeyahay laakiin macnaha ah inuu nebigu ka gowracay ummaddiisa jus'iyadaasi way sugan tahay isaguna iska gawracay ummaduna ka gawraca xadiiskaa horaa kutusi jaabir macnaha washaahid bay helada macnaha ayib labadaa xadiidba waxaa loo deliishanayaa inuu ruuxu naftiisana ka udxiyayn karo dadka isaga raacsan iyo ehelkiisana ka udxiyayn karo hal neefna ku wada filan yahay oo hal neef baad qali halkaa neef baad naftaadana u niyoon reerkaaga iyo caruurtaadii qaraabadaadana u niyoon ayib sidaana jumhuurtaa qabta waxaa inoo imaan doona xadiid abu ayuub oo uu leeyahay ninku neef adhya buu udxiyayn jiraoo naftiisana ka udxiyeyn jiray aalu beytkiisana ka udxiyayn jira waqhtigii nebiga sal lay slm yacni dadka qaraabadiisa guriga ee isaga raacsan halkaa neef baa naftiisii isagaba uu ka udxiyayn jiray xadiiskaasaa inoo imaan doona tirmidi manaaji soo saareenoo sugan ayb waxaa kaloo xadiiskan daliishaday labadan xadiis daliishaday culimmada qabta inaysan udxiyadu waajib ahayn oo ummadda nebiga ayna waajib ku ahayn balse ay sunno tahay waana jumhuurta iyo culimmada badankood say qabaan say u deliishanayaanna waa anagii soo marnayoo nebigaa ka udxiyeeyey kala qaad male bay yidhaahdeen ruuxa ama awood ha lahaado oo ruux kari kara ha noqdo ama ruux aan kari karin ha noqdo kii aan kari karin isagu dee laa yukallifu llahu nafsan wa isagu asal ahaanba laguma leh laakiin xataa midka karigee qaniga ahee heli kara inuu isagu uu khayrbadsi uu sameeyo mooyaane iyo sunno mooyaane laakiin laasimkuma ah oo waxay qaabkay u daliishanaa waa nagi soo marnayo waa naga soo sheegnayo dee nebiga ummaddiisa ka udxiyeeyey ninkii aan udxiyeynin wa kafa xilkiiba waa ka dhacaya mas-uuliyaddii laakiin ninkii sunaysanayo khayr badsanaya ahlan wasahla baabu maa yatajannabuhu wuxuu ka fogaanayuu baabu yahay filcashri tobanka beri dhexdooda man araada ruuxii doonay altadxiyata inuu udxiyeeyo bisha carafa hadday dhalato ood rabto inaad udxiyayso ku talagashantah maalintaad udxiyaynayso waa maalinta tobnaad iyo wixii ka dambeeya tobankaa beri intaadan udxiyadaada qalin maxaad iska ilaalinaysaa oo aan lagu ogolayn wa haddaad ku talagashan tahay inaad xoolo qashood udxiyayso haddayba bisha carafa dhalata tobankaa hore waxaan lagu ogolayn baa jira muxuu yahay marka ayb can ummi salmata radi allahu tacala canha ana rasuula lahi sal lay waslam rasuulku qaala wuxuu idhi idaa goortii ra'aytum aad aragtaan hilaala dilxija bisha dilxija dhalashadeeda haddaad aragtaan iyo bishii oo wa araada uu doono axadukum midkiin an yudaxiya inuu udxiyeeyana ruuxu uu ku talagashan yahay hee falyumsik ha ka gaabsado an shacarihi timihiisa iyo wa adfaarihi ciddiyihiisa ha ka gaabsado ha daayo wa rawahu ljamacatu baa warisay ila lbukhaariya bukhaari mooye wa lafdu abi daawuuda abu daawuud lafdigiisu waxa weeye wa huwa lafdigaasina limuslimin wاnasaa'iy aydan muslim iyo nasaa-ina wuu sugnaado way wariyeene lafdigoodu waxa weeye man kana lahu dibxun ruuxii uu ahaaday neef uu gowracayo dibxigu bimacnaa waa ficlun bimacnaa mafcuul yani dabiix neef la gowraco ruuxii haysta oo yadbaxhu uu gowracayo inuu gowraco uu ku talagashan yahay faidaa ahalla hadduu uu dhasho hilaalu dilxija bisha dilxija hadday dhalato oo lagu sawdeeyo falaa ya'khudanna yuusan qaadin min shacarihi tintiisa xaggeeda wa adfaarihi iyo cidiyihiisa yuusan waxba ka qaadin xataa yudaxiya ilaa uu neefka gowraco ayb lafdiga muslim waxa weeye falaa yamasanna min shacarihi wa basharihi shay-an waftiga ka guda weyn oo waxa weeyaan yuusan waxba ka taabanin tintiisa iyo jirkiisa toona waxba yuusan ka taabanin oo waxba yuusan ka goynin ilaa uu udxiyada qolo ayb ruuxii mutamaticaha ah cumrada markuu dhammaysta maxay tahay ciddidaad ka hadlayso haweentii baaba loo ogolaaday wax kasta soo looma fasixin xaaskii baaba layidhi barakey war kala laaban ayb masaladan waxay tilmaamaysaa ruuxii udxiyo ku tala gashan inaan loo ogolayn inuu jidhka wax ka gooyo marba hadday dilxija soo dhalato nahyigaasna wuxuu faa'iidaynayaa taxriim asalkiisu waa saas sidaa inuu xaaraam yahayna waxaa qabta jumhuurta qabta culimmada badankood baa qabta maya waxay qabaan inaysan waajib ahayn ayb laakiin xadiiska daahirkiisa sida ka muuqata taxriimka waxaa ku tegay baan dhihi lahaa inay xaaraan tahay goyntu waxaa ku tegay rabiicat ra'yi oo sheekhii maalig ah axmed ibnu xambal isxaaq ibnu rahwiya daawuudin aahiri iyo shaaficiyada culimadooda rag ka mid ah. waxay leeyihiin waa xaaraam taxriimkana waxaa laga faa'iidaysanayaa nahyiga lianna annahya yaqtadii altaxriim inaan qariino la hela mooyaane qariina ma jirta dheh ayb xadiidkan waxaa kaloo yani loo deliishanayaa jumhuurtaa deliishanayo waxay u deliishanayaan udxiyadu inaysan waajib ahayn masaladan soo marnay say ugu deliishanayaan waxay ugu deliishanayaan waxay yidhaahdeen wa araada axadukum an yudaxiya oo midkiin uu rabo inuu udxiyeeyo udxiyayntii waxaa lagu xidhay adiga doonitaankaaga soo ma shay waajiboo shareecada waajib ku ana doonitaankaaga laguma xidho a adiga haddaad rabta soo lama dhihin haddaad rabto waxay ku tusi bimacnaa inay sunnatood iska dayn karto waxay ka mid tahay marka min adilat ljumhuur buu ka mid yahay u deliishanayaan udxiyadu inaysan waajib ahayn dhankaana waa masle kale baabu sini aladii yujziu fi ludxiyati wamaa laa yujzi wuxuu u yahay da'da udxiyada gudaysa iyo da'da aan gudaynin xoolaha neef da'dee ah baa udxiyada gudi kara da'da aan gudi karinse waa tee ilan muxuu ahaay e, xoolo oo dhan udxiyo ma galaan yacni neef khaasaa gala meesha wuxuu geli rabaa marka laba baabkan kan ku xiga wuxuu kaga hadli doonaa xoolaha ee ceeb iyo dhimanaan darteed neefka ku sugan aan loogu udxiyeyn karin cuyuubtaasuu ka hadlaya baabkana wuxuu ka hadlayaa da'da udxiyada geli karta iyo da'da aan geli karin da'dee markuu gaadho ayuu udxiyo geli karaa ama geel ha noqdo ama lo ha noqdo ama ari ha noqdo ilaa saddexdaa unbaa udxiyo gashay baabu sinni da'diibuu baabu yahay alladii kaasoo yuujzii uu gudahayo yujziu gudaya fi ludxiyati udxiyada dhexdeeda iyo wamaa laa yujziu iyo da'da aan gudaynin can jaabirin radi allahu tacala canhu qaala wuxuu ihi qaala rasuulu lahi sal lay slm rasuulku wuxuu yidhi laa tadbaxuu ha gowricina ilaa musinnatan neef la soo ilka baxay mooye ilaa musinnatan musinnada waxaa la yidhahdaa neefka markay ilkuhu soo baxaan ayb aniyana waa walmusinna waa isku mid waxayna yidhaahdaan eh, culimmadu eh, muxuu ahay neefka eh, adhiga marka la yidhaahdo sanadka laba sano markay u dhammaato ayuu ilku u soo baxaa lo-dana waa la mid geelana shan sano markuu dhammaysto sanadka lixaad galo markaasaa la yidhahdaa musinna la dhihi ama haniya la dhihi bimacnaa adhiga marka laga reebo idaha idaha iyagoo u tegi doonnaa laakiin riyacadka iyo lo'da wixii aan laba sano dhammaysanin maya laa tadbaxu ilaa musinnatan geelana wixii aan shan sano dhammaysanin isagana maya idaha iyada baabkooda waa u tegi doonaa waa masalo gooniya ayb la tadbaxuu ha gowricina ilaa musinatan mooye musinana waxaa loogu magacaabay iyo aniye iyo markaasa waxaa usoo baxaya ilka ilaa an yasura inuu adkaado mooyaane alaykum korkiina inuu ku adkaado mooye inayba aniyadii musinada ay idinku adkaatood xoolihiiba ka weydaan mooye ama si kaleba u weydaan oo fatadbaxuu marka aad gowracdaan jadacatan aad gowracdaan yani waxa weeye mxuu ahaayey sabeen oo min ada'ni idaha ka mida ah oo haddaad markaa weydaan midda musinnada ah beddelkeeda waxaad gelinaysaan oo idiin geli karta jadaca jadacada waxaa la yidhaahdaa idaha ee inta badan loo isticmaalaa waana neefka idaha ah ee sanad dhammaystay sidaasaa loo badan yahay culimmada luqada iyo jumhuur ahlilcilmiba waxay qabaan aljadaca waa neefka idaha ah ee dhammaystay hal sano qaar waxay leeyihiin sideed bilood toddoba bilood lix bilood xataa jadaca waa la <clears throat> laakiin waa aaraa sida loo badan yahay waa neefka sanad dhammaystay taas way macnaha marka neef idaa oo sanad dhammaystay baad beddelkiisa gelin kartaa haddii kii musannada ahaa kuu suuroobi waayo saasuu xadiidku tilmaamaya rawa aljamaacatu waa warisay ila albukhaariya bukhaari mooye watirmidi iyo tirmidi mooye waxaa saxiixiyey ibnu xajar iyo hayrkii saxiix muslimna waa ku yaallaa laakiin xadiiska waa la haystaa isagoo saxiix muslim ku yaalla haddana sixadiisa waa lagu dhagan yahay oo sanadkiisa waxaa ku jira in la yidhaahdo abuzubayr almakki oo jaabir inta badan wax ka wariya ninkaasi waa nin mudallis ah oo tadliis caan ku ah saas daraaddeed xadiiska wuu cancaneeyey cancanadiisaa darteed buuna xadiiska ku daciifinayaa ninka la yidhahdo ibnu xasmi iyo sheekh albaaniba oo waxay leeyihiin xadiiskani saxiixu muslim baa ku yaallay waa daciif ciladiisuna waa ninkaa isaga iyo cancanadiisa ayb <clears throat> sheekh albani mar buu xadiidka isagoo wuxuu leeyahay waxaan kaga dayday ibn xajar baan ku raacay haddana gadaal dambe waxaa ii soo baxday buu i ibn ibnu xajar aan ku raacay xadiidka tasiixintiisa inay khalad ahayd waan ka laabtay buu markii dambe oo daciifada in lagu daro baa habboon buu leeyahy lagu xashriyo ayb qolyo marka xadiiska daciifiyey iyagu warkoodu waaba iska urursan yaho xadiidka iyo wuxuu kutusahayaba meeshay ka saareen ayib culimmada qaar kale oo dood ka qabtaa jirto xadiisku agtooda ka sugan yahay laakiin macnaha uu kutusayo doodka qaba waa u tegi doona insha alla axaadiista dhammaan ku tilmaami doona wa can ilbaraa ibni caazibin muxuu inoo sheegay marka yacni idaha marka laga reebo idaha marka laga reebo inta kale waxa la gowrici karo waa musinna intaana waxa weeyaan waa eh, jamaahiiru ahlicilmi baa qaba idaha waa u tegi doonnaa laakiin wixii idaha ka soo hadhay neefku waa inuu gaadho hadduu ari yahayna riyacad hadduu yahayna laba sano inuu gaadho waay dhaafo sanad saddexaad galo hadduu sidoo kale yahay lo'na waa sidoo kale hadduu geel yahayna waa inuu galo sanadka lixaad oo shan sano dhammaysto intaasi waa okay laakiin meesha xadiiska doodu ka taagan tahay waxa weeye idihii halka sano jiray neefkii idaha ahay halka sano jiray buu wuxuu ku xidhay haddii wax kale la waayo haddii wax kale la waayaa la daba joogaa marka haddii wax kale la waayo ma ahee idaha sanadka jira ee jadaacada ah adoo xoolaha kale heli karaad gowrici kartaa waay xadiiskan jaabir dilaaladiisana waa la haystaa ama sixadiisaa la haystaa ama dilaaladiisaa la haystaa waxaa loo haystaa axaadiis soo socda darteed wacan ilbaraa ibni caazibin qaala wuxuu idhi daxaa wuu udxiyeeyey abti oo lii aniga ii sugnaaday oo yuqaalu lahu la abu burdata abuu burdata ibnu niyaar baa la qabla asalaati salaada ka hor buu udxiyeeyey intaan salaaddii ciiddaba la tukanin buu neefkii qalay fa qaala lahu rasuulu lahi sal ly slm wuxuu ku yidhi shaatuka neefkaaga adhigeed qashay shaatu laxmin waa hilib neefkii waay neef hilib waay meeshaa waxaad garanaysaa waxaa kala godisan neef qurbaan ah oo ajir lagu rabo iyo neef hilib looga qastay oo ujeeddadu ay tahay un wax la cunaa la rabaa ajir lama rabo loolama qastay ajir marka shaatuka shaatu laxmin waay wakhtigii la qali lahaabay ka hormartayoo hilib umbaad ka dhigan waay ayb ajir ma jiro fa qaala wuxu uhi ya rasul rasuulka ilaahayow inna indii agtayda waxaa ahaatay daajinan daajinka waxaa la yidhahdaa eh, muxuu ahaaye eh, waxarta tuugta waxarta oo qolqol joogta guryaha joogta eh, inta badan uun wax jajabise wax cunto ee wax boobta ee guriga lagu calfiyo taasaa waxa la yidhahda daajin la yidhahda ayb inna cindii waxaa ahaaday daajinan waxar guriga lagu calfiyo jadacatan oo min almacizi oo riya ah jadacadana waa tan soo sheegnayo waxay jirtaa sanad bay jirtaa ah. sana jir riya'a ah baan hayaa neefkii qumanaa ee ii geli lahaa udxiyada salaadda intaadan gaadhin baan gowracoyo waa kaa aaday tiri hade wax way hilib buu kaa noqday wax kalena ma hayo waxaan heli karee kale waa uun waa uun hal sanay jirtaa oo riyacada ah waay maxaan samayn karaa faqaala nabigu wuxu uhi sal lay waslam idbaxhaa gawrac walaa tasluxu mana haboono likayrika cid aan adiga ahayn uma haboono adigu un gawrac laakiin cid kaloo kaa dambayso uma bannaana umana gudayso waa meesha la yidhaahdo takhsiis baa la yidhahda shareecada sideedaba yacni waxyaalaha samaysaa waxaa ka mid a ah, ruux baa wax lagu khaas yeelayaa cidina lama wadaagto isagaa unbay ku egtay khasaaista rasuulka ale sal lay waslam saxaabadiisa qaar ka midana waa jira oo uu axkaam ku khaas yeelay saas man marka adigay goorigu kugu tahay uma kadibna qaala wuxu uhi nebigu sal lay waslam man dabaxa ruuxii gowracay qabla asalaati salaada ka hor fa inamaa yadbaxu wuu uun gowracay linafsihi naftiisa umbuu u gowracay hilibu un waay waman dabaxa ruuxii gowracay bacda asalaati salaada kadib ruuxa gowracayna faqad tama waa dhammaystirmay nusukuhu gowraciisii waa dhammaystirmay wa asaaba wuxuunan asiibay sunnata almuslimiin muslimiinta dariiqoodii sunnadoodiina waa asiibay jidkii muslimiintana waa asiibay sadaqadiisii iyo gowriciisiina waa dhammaystirmay ayb wuxuu u yahay xadiidkani neefka riyahee sana jirka ah in uusan udxiyada geli karin madhabkaana waa madhab jamaahiiru ahlilcilmi ay qabaan bal waxay soo guurinayaan in layslaba ogol yahayba oo imaamu nawowi iyo qaadi ciyaad iyo waxay leeyihiin layslama diidana neefka adhigees ka yar laba sano inuusan geli karin udxiyada waa goorma markuu yahay adhicad markuu riye yahay idama ayib taasi waa masalo oo waxaa la rabaa inuu laba sano intuu dhammaysto uu sanadka saddexaad galo markaasuu geli karaa manaa udxiyo noqon karaa wa can abi hurayrata radi allahu tacala canhu qala wuxu uhi samictu waxaan maqlay rasuul sal lay waslam muttafaqun calayhi wa can abi hurayrata qaala wuxu uhi samictu waxaan maqlay rasuul sal lay waslam oo yaquulu leh nicma aw nicmat waxaa nicmo lahaaday oo wanaagsanaaday aludxiyatu baa nicmo lahaatay aljadacu baan ku khaas yeelayaa ammaantaas iyo wanaaggaas aljadacu sana jirka oo min ada'ni idaha ah Ah. ayaan ku khaas yeelayaa yani nicmadaas rawa axmed baa wariyey watirmidi xadiiskaasi sanadkiisu waa daciif ciladana waxa weeyaan nin la yidhahda kidaam ibnu cabdiraxmaan baa ku jira oo majhuul ah kow kadalika nin la yidhaahda abu kibaash oo isagana ibnu xasmi iyo bayhaqi ay daciifinayaan baa isaguna ku jira oo majhuulah maxaan ujeedaa isaguna majhuulah laba nin ah ku jira saas daraaddeed baa xadiiska waxaa daciifiyey alimaam ibni xasmi bayhaqi xaafid ibni xajar sheekh albani kulli way daciifinaya ayib laakiin xadiisku daciif ha ahaada sanadkiisee macnaha uu faa'iidaynayo oo sanad jirka idaha ah inuu geli karo udxiyada macnahaasi axaadiista dambaa u markhaati kacaysa waxaa meesha soo baxaysa marka sanadka xadiiska unbaa daciifaya macnihiisa sax buu noqon doonaa waana u tegi doonaa macnaha xadiis soo socotaa ee u markhaati kacaysa an ummi bilaal binti hilaalin can abiiha aabbaheed waxay ka warin waa hilaale ana rasuula lahi sal lay slm rasuulku qaala inuu yidhi yajuusu ljadacu waxaa bannaan oo gudaya aljadacu sana jirka oo min ada'ni idaha ah udxiyatan buu gudaya ama udxiyatan xaal uu yahay buu bannaan yahay kolba qaad tidhahdaa ayib rawa axmed baa wariya ibnmaaja kadalika bayhaqi baa soo saaray isagana sanadkiisu waa daciif oo cilladiisu waxa weeye gabadh la yidhahdo ummu muxamed binta abi yaxya ayaa ku jirtaoo majhuulad ah aan iyadana la garanayn ummu bilaalkan ayadana binti hilaal ayadana lama yaqaano cala asaxiix walow culimmada qaarkood ay saxaabada ku tiriyeen haddana wax cad inay saxaabiyadahay ciladahaasu isaguna qabaa laakiin sanadkiisana idiraab baa ku jira siduu leyahy shekh shucayb alarnaud laakiin xadiiska ka horeeya iyo ka ka dambeeya ayaa xoojin doona sanadkiisu waa daciif laakiin xadiiskii horuu la macno yahay kan dambana waa la mid kuwaasaa isxoojin doono marka xasan noqon doono xadiidkaas umu bilaal ee aan nidhi wuxuu xasan ku noqonayaa xadiis ka horreeya kuwa ka dambeeya waxaa sanadkiisa taxsiiniyey sidoo kale ibnu xajar fi lisaaba wuxuu sidoo kale ku xoojiyey kitaabkiisa diraayada xadiida cuqbat ibni caamir oo soo socda ayuu ku xoojiyey marka xadiidku wuu xoogaysan karaa wacan mujaashic bni sulaymin ana nabiya nebigu sal lay slam kaana wuxuu aha yaquulu mid yidhaahdaa ina aljadaca sana jirka idaha ah yuufii wuxuu oofinayaa oo gudayaa mimaa tuufii waxa ay oofinayso gudayso minhu xaggiisa athaniyatu laba jirka adhicadka ama riyaha ayib haniyada waa taan soo sheegnayo musinna wa haniya waa isku mid yani musinna wa haniya labadoodu waa isku ariga marka la yidhaahdana waa waatan soo sheegnayoo waa laba sano wixii ka badan markuu gaadho kadalika lo-da markay laba sano dhamaystaan oo sanadka saddexaad galaan waay haniya dheh musinna dheh taa doontoba geelana waa sanadka lixaad markuu galo marka wixii haniyadaasi ay gudi lahayd ayaa waxaa gudaya sana jirka idaha ah xadiisku waa saas rawahu abu daawud baa wariyo ibnu maaja wuxuu leeyahy xaakim xadiidku waa saxiix sheekh albaanina wuxuu leeyahay sanadkiisu waa saxiix ibnu xasmina wuxuu leeyahay inahu fii gaayati asixa saxiixnimo iska dhaafay meeshii ugu dambaysay buuba ka gaadhay buu leey wuxuu faaiideynayaa xadiistii hore waxay faa'iidaynaysay labadii xadiisi hore horuu ku macnay wa can cuqbat bni caamirin qaala wuxuu uhi daxaynaa waan udxiyaynay maca rasuuli illahi sal lay slam biljadaci sana jir oo min ada'ni idaha ah baan ku udxiyaynay wakhtigii nabiga sal lay slam rasuulka la jirankiisa dheh rawahu nasaa'i baa wariyey fatxulbaariga wuxuu ku leeyahay sanadkiisu waa qawi sheekh albaanina wuxuu leeyahay sanadkiisu waa jayid saddexdaa afartaa xadiis marka laysu geeyo afartaa xadiis waa xadiiska xadiisu abi hurayra iyo xadiiu ummi bilaal iyo xadiiu umm mujaashic ibnu sulaym iyo xadiiu cuqbat ibni caamir saddexdaa marka laysu geeyo waxay faa'iideeyeen idaha jadaceedu inuu eh, afartaha afarta xadiis marka la isu geeyo waxay faa'iideynayaan sana jirka idaha ah in lagu udxiyeyn karayo sidaana waxaa qaba in lagu udxiyeyn karo sidoo kale jumhuur ahlilcilmi baa qaba culimmada badankood ayaa sidaa ku tegey oo waxay leeyihiin waa lagu udxiyeyn karaa ogow oo iduhu way ka hor koraan riyaha oo markay neefka idahaa sana jir markuu yahay waa rimayaa waa rimaya laakiin riyuhu way daahayaan dib bay uga dhacayaan marka wuu ka hor koraa wuu ka hor xoogaystaa wa calaa haada alasaas baa sana jirkiisa loo yidhi isaga waa lagu udxiyayn karaa riyahaase maya ayib iyo looda ayaga musinno markuu noqdo unbaa lagu udxiyayn karaa taas markaynu ogaano wax yar baynu dib ugu noqonaynaa maxaan kaga jawaabaynaa xadiidkii baabka u horreeyey jaabir oo muxuu ahaa macnihiisu sana jirka idaha a ah waxaa lagu udxiyayn karaa uun haddii aad weydaan ya ilaa an yacsura calaykum soo maahay ah, xaalad ay kugu adkaato kii fiicnaa aad weyda ama kii laasimkaa aad weydo unbaad idaha u imaan kartaa xaalo istinaaiyuu ka dhigay marka axaadiistanina maxay ka dhigtay inay macnaha waxa weeye adigoo xoolihii kale heli kara xataa aad ku daxiyayn karto maxaa lagaga jawaabay xadiiska jaabir marka xadiiska jaabir laba mid baa lagaga jawaabaya sida ay kaga jawaabeen culimmada daciifisay oo ibnu xasm iyo sheekh albani la yidhaahdo xadiiskani maba sugnaba warkiisa meel iska dhig in markaasi laga sii hadlo fiqigiisa iyo uma baahna marka axaadiistii isaga la jamciyo leanna waxa weeyaan attawiilu farcu tasxiix baa la dhahaa marka macnihiisa aad ka hadlayso waa mar uu kuu sugnaadoo saxiix kuu noqday wa laakiin marba hadduu daciifo axaadiis sugan ma mucaaradayn karo meeshuu ka baxaya culimada qabta inuu sugan yahay xadiidu saxiix muslim buu ku yaallaa ibnu xamina waa waxaan u jeedaa ibnu xajarna waa saxiixinayaa haddii la yidhahdo waa saxiix isagii axaadiistan see laysku waafajinaya alimaam nawwi caley raxmatullahi iyo keyrkii siday leyihin la isku waafajin bay leeyihiin sida fadliga badan waxa weeyaan in aad e, muxuu ahaayey aad aad xoolaha kale ee laba jir iyo wixii ka weyn ah inaad ku udxiyaysaa fadli badan oo xadiiska jaabir macnahaasuu tilmaamay axaadiistan kalena waxay faa'iidaynaysaa haba fadli badnaatee inay bannaan tahayoo aad ku udxiyayn karto sana jirka idaha haba laga fadli badan laakiin waa kuu bannaan bay tani caddaynaysa xadiidka jaabirna waa laga fadli badan yahay buu sheegaya sidaasay ku jamcinayaan waa qolyaha qaba xadiiska jaabir waa sugan oo jamacaasi marka qaabkaasay labada xadiis isugu keenayaan macnaha ayb laba goroba warka murtidiisa waxaa ka soo baxaysa neefka halka sano jira ee idaha ah ama wan ha noqdo ama ha noqdo sameen ha noqdee waa lagu udxiyeyn karaa warka murtidiisu halkaasu kusoo urursanaya waana madhabka jamaahiiru ahlicilmi ay qabaan wey manaa ayb wacan cuqbat bni caamirin qaala wuxuu uhi qasama wuu qaybiyey rasuululahi sal lay slam rasuulku wuu qaybiyey waxay doodaa jirta haddii la yidhaahdo waan udxiyaynayaa neef baan rabaa inaan qalo maxaa iigu fadli badan alimaamu maalik wuxuu yidhi neef idaa baa ugu fadli badan xataa wuxuu ka fadilay neefka geela iyo neefka lo'da iyo neef idaa ka fadli badan wuxuu ka qaatay xadiidka nicma aw nicmat aludxiyatu aljadacu min alda'ni taasaa u fadli badan buur laakiin jumhuurtu waxay qabaan waxaa u fadli badan neef geelah waxaa yaele toddobuba u dhigmaaba neef lo ah soo raaca haddii labadaasi meesha ka baxaan idahaa ku xiga marka waxaa ugu fadli yar riya soomaalina riya unbayba cuntaaba soo ma kale idaa laga cunaa laakiin soomaalidu markii ay timaado ida iyo riyacad soo sax maa riyacadkay jecelyihin ma aqaano waxay ku arkeen malaa cuduri waxbay ka qaadeen idaha idaha hilibkoodaa ka fiican saas maanaa marka eh, muxuu ahaayey idaha ka fadli badan bay leeyihiin riyuhu waa meesha ugu dambeeyay leeyihin saasay fuqaadu leeyihin wacan cuqbata bni caamirin qaala wuxuu ihi qasama wuu qaybiyey rasuulu lahi sal ly slm rasuulku wuu qaybiyey bayna saxaabadiisa dhexdooda wuxuu u qaybiyey daxaaya udxiyooyin buu u qaybiyey fa saarad waxaa ahaatay licuqbata cuqba waxaa uu ahaatay oo ku soo hagaagtay jadacatun neef sana jira faqultu qultu waxaan idhi yaa rasuul alla rasuulka ilaahayow asaabanii waxaa i asiibo igu soo hagaagay jadacun neef sana jiraa igu soo hagaagay wixii kalena saxaabadii kala qaybsaday fa qaala nebigu wuxu uhi sal ly waslam daxi bihi isagoo ku udxiyee muttafaqun calayh وفي fii riwaayati riwaaya kale waxaa ku suganoo liljamaacati u sugnaatay ilaa abaa daawuud abu daawuud mooye ana nabiyu nabigu sal lay waslam actaahu wuxuu siiyey yuu siinayaa cuqbat bnu camir buu siiyey hanaman adhi yuqsimuha uu xaaluu qaybinayo calaa saxaabatihi saxaabadiisa uu qaybinayo daxaayaa iyagoo udxiyooyin ah yani eh, u qaybi buui ha qaleen fa baqiya waxaa soo hadhay buuhi catuudun ah, fadakarahu markaasuu sheegay linabiy nebigu uu sheegay sal lay waslam wuxu rasuulku ilaahay intii kaloo dhan qaybiye anigana kaasaa igu soo hagaagay faqaala nebigu wuxu uhi sal lay waslam daxi ku udxiye bihi isaga anta adou ku udxiye adou ku udxiye ayb xadiidkan alimaam ulbayhaqi baa sidoo kale soo saaray laakiin siyaado isla meesha dariiqa ay ku wariyeen jamaacadubuu ku wariyey laakiin siyaado ayaa la socota siyaadadaasi waxa weeyaan walaa ruksata fiiha liaxadin bacdaka buu nebigu uri sal lay slm cid adiga kaa dambeeya oo qali karana ma jira buuhi oo loo ogolyahy siyaadadaa bayhaqi soo saaray marka la fiiriyo xadiiskan warkiisu waa iska cadya oo haddii la yidhaahdo laba mid baa la dhihi ama waxaan dhahaynaa neefkan jadaca ee sana jirka ah waa riyuu ahaa haddii la yidhaahdo waxaan leenahay khaas bay isaga ku ahayd waa sidii abuburda oo kale soo sidii abuburda la yidhaha aday khaas kugu tahay bay kanna khaas ku ahayd jawaabtaasi waa jawaab waana jawaabta bayhaqi marayo showkaanina u jeclaysan uu leeyahy waa mutacayin jid kaloo lama rabo ma qaarna waxay leeyihiin oo dhici karaysay leeyihiin jadacani inuu inuu ida ahaabaa noqon yaa dhici karaysa hadduu idan noqdo markaasi dee way bannaan soo ma marka uma baahna tawiil uma baahna laakiin inuu riye yahay bay u badan tahayo sheekhu wuxuu ihi qultu waxaan ibu ihi walcatuudu catuudku soo catuud xadiis kuma dhihin min waladi lmaciz ah, riyaha ilmahooda wey ilmo riye dhaleen waayo macnaha adhicadku dhalay ayaa la yidhaahdaa catuud idaha saa lama idaha baab kale gelayaan oo kelimaad kalea loo isticmaalaya soo ma maa racaa intuu markuu daaqo oo waqawiya oo xoogaysto oo wa ataa uu yimaado calayhi korkiisa xawlun sanad uu ku yimaado markuu intuu daaqo xoogaysto oo sanad uu dhammaysto markaasaa cajuud la dhaha marka waa orgi xoog badan waay markaa orgi xoog badan ayb kaas sidaa uu sheekhu hadda ku fasiraya waa tafsiirka culimmada luqadu ay qabaan yani waxa way iyaga laftoodu sidaasay marayaan waxaa xadiiskaa la miday xadiid zayd ibnu khaalidin aljuhani baa la midoo rasuulku wuxuu qaybiu saxaabadiisa wuxuu u qaybiyey udxiyooyin markaasuu wuxuu isiiyey catuudan jadacan yani orgi sanad jira buu aniga igu hagaajiyey buui markaasaa nebiga ku soo noqda waxaan ihi rasuulku ilaahay o sanad buu jiraa markaasaa wuxu nebigu sal lay waslam daxi bihi sanad inuu jiro waan ogahay ku udxiyayso waan ku udxiyaystay buui axmed iyo abu daawud iyo ibn xibbaan baa soo saaray xadiid sugan waay xadiidka zayd ibnu khaalid iyo xadiidkan cuqbat bnu caamir haddii la yidhaahdo neefku riyuu ahaa sana jir riyo ah buu ahaa jawaabta aan ka bixinayna waxa weeyaan ayagu khaas ku ah sidii abuuburdata bni niyaarba uu khaas nabigu kaga dhigay sal alay wasalam saas daraaddeed cid aan ayaga ahayn kama gudayo warka murtidiisu wuxuu isugu imaanayaa da'da udxiyada geli karta hadduu riyo cad yahay ama uu lo' yahay waa inuu laba sano dhammaysto sanadka saddexaad galo hadduu geel yahayna waa inuu shan sano dhammaysto sanadka lixaad galo hadduu ida yahaa kuu timid ya hal sano iyo wixii ka weyn waa geli karaa iyadu khulaasada baabku waa sida hadduu digaag yahayna ya laguma wawadxiyo isaba digaag hada bilahi towfiiq wsal allahuma wslm cala nabiyina mxamed wala ali w saxbi slm